taas اxtiraaskeedii wuxuu ahaa oo layska ilaalinayey hadday musano noqoto iyo hadday noqoto majmuucatan jamca mudakarin aw jamca taksiirin waxaan soo qaadannay ayadoo noqotay asmaadaanu muane waxaan kaloo soo qaadannay ayadoo asmaadaanu noqotay jamcu taksiir waa soo ogaanay sida loo xiraaba waxaan noo dhimanaa ayadoo noqotay jamca mudakari saalim oo ku timid suuraddii iyo muuqaalkii jamculkalu saalim markaasna sidii asmaawsito loo ceraabi maa oo wow wowdii lagu rafci jira asmaawsito lala aadin maahe jamcu mudakalusaalim baabkiisaa laga gelina wow waa tahay iyo y laakiin baabka jamculkusaalimkaa laga gela haddii asmaadan lagu jamciyo jamcii jamcumudakarusaalim muuqaalkiisii oo kale sidii jamcu mudakalusaalima loo ceraaba wow waa lagu rafcinaa ya lagu nasbina ya lagu jara ah. walow kaanad asmaadaanu hadday noqoto majmuucatan mid la jamciyey jamca mudkerin mudker jamciis jamacaasoo saanima nabad galay hadday asmaadaanu noqoto mid la jamciyey jamca mudkeri saalim ruficad waa la godaa hiya asmaada bilwaawi waawa lagu godaa calaa maa taqadama si soo hormaray jamcukusaalin wowaa lagu rafci jiray soo maaha wow ayaa lagu rafcina haddii suuraddii jamcukusaalin lagu keeno wa nusibad waa la kordhigaa bilya iyo a lagu kordhigaa wajurad waa la jaraa bilya iyo a lagu jaraa ilaa jamcukusaalimkaa sidaasa jamcukusaalimka wowaa lagu rafciyaa yo aana lagu nasbiyaa yo aana lagu jaraa jamcukusaalin marka haddii asmaadan lagu keeno suuraddii jamcukusaalin sidii jamcukusaalima loo ciraaba wowaa lagu rafcinaa ya-aa lagu nasbinaa ya-aana lagu jaraa jamcu ksaalmna maahane waa mulxaq waa mulxaq oo shuruudda jamcu ksaalm insha alla markaan aragnaan arki doonaahe jamcu ksaalimka waxaa shardi ah inuu asalkiisu calam yahay ama sifa yahay abun akun xamunna mana ahan calam sifana maaha mana ahan insha allahu tigeeda u munaasibka ahan shuruudda jamcu ksaalm markaan tirino ayaa markaas la fahmaa laakiin haddeer kitaab kitaab kor saari mayne hadda tufaan le akrayna sababto haddii shuruuddii lasoo raro kitaabka cuslaana ah, marka culayska si aan uga ilaalino intay noogu taalla inaan fahnaan ku dadaalayna insha allah ee dul saari mayno culays walow kaanad asmaaulkhamsadii hadday noqoto majmuucatan mid la jamciyey jamca mudakerin mudakeri jamciis jamacaasoo saalima nabad galay ruficad bilwaawiya lagu godaa si jamcu saalim loogu godi jiray calaa maa sidii taqadama soo maray waa nusiibood asmaadaa ah markaas waxaa lagu nasbinao calaamad u noqonaa inay nasbisan tahay bilyaa-iya wa jurad waa la jera hiya asmaadan markaas bilyaa-iya algu jera si jamcu saalimba wowaa lagu rafciyaa ya-a lagu nasbiyaa ya-ana lagu jeraa taquul waxay leedahay haaulaai kuwaanu abuuna waa aabbayaal wa akuuna waa walaalayaal haaulaai kuwaanu abuuna aabbayaal weeye wa akuuna walaallo weeye haa xarfu tanbiihde ulaa'i ismu ishaara mubtadaun mabniyun cala alkasri fii maxal rafci haa ulaa'i waa mubtade waana mabni waa ism mubhama waa ismu ishaara haada ayada ka saara waxaa tiraa waa xarfu tanbiih waa xaraf qofka lagu baraarujinaya maxaa soo haraa ulaa'i ulaa'i waa mabni caamil rafciya hadduu galo ulaa'i alaleey caamil nasbiya hadduu galana ulaa'i alaleey caamil jare hadduu galana ulaa'i alaleey mabniga saasaa lagu yaqaan caaqibkiisu hal xaaladu iska laazimay marka wixii saarana inta lagu bineeyo amahalka laga rafcina ulaa'i marka waa mubtada maanta mubtadana waa rafcisanya soo maaha waa isi mabniihe maxalka ka rafci waxaa tidhaa haaulaahi ha xarfu tambiih ulaa'i ismu ishaarati mubtada mabniyun cala alkasri fii maxali rafcin abuna khabru mbtd waa khabr mbtd asmaadi asmaalkmsa jamcu salma lagu keeno ab abuna lagu keeno jamcu sal suuradiisa lagu keeno jamcu sal wa lagu rafci jira ku rafci waa rafcisay waa qabar abuna abuna khabru mbtd marfuuq bilmbtday wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can dama lnahu mulxaqun aad leedahay dhimadilana jamcu sal maa jamcu sal lnahu mulxaqu bijamci mudkr saalix waxaa la haleeshiyey jamcu mudkr saalix liannahu mulxaqun bijamci mudkar saalim wanuunu ciwadun can itanwiini fi ismi lmufradi wa akuuna awaawu xarfu casin akuuna macduufun calaa abuna wlmacduufu cala lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu mulxaqun بجمع مذكر صالم ما نافي حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وتقول حلالها رأيت وحان أركي أبينا أبيال بضان وأقينا واليال بضان أقينا أبينا ومفعول به مفعول به سيدي تعلم سالم يا الله نسبي جرى يا الله نسبنا وعلى رأيت فعل وفاعل أبينا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع مذكر صالح ما نرى في حرف عن حراكة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وأخينا الواو حرف عطف أخينا معطوف على أبينا والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتح لأنه ملحق بجمع المذكر صالح ما نرى في حرف عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ويقول الشيق ولم يجمع لما جمع بالواو iyo والنون النون غير الأب asmaadan meeqay ahayd an shanta lafdi lafdi la arkay ayadoo lagu keenay suuraddii jacmu kursaalim waa labadan lafdi abun iyo ahun labadaas alfaadii kaleeto oo ah xamu fam du lama arag ayadoo suuradan lagu keenu maba la arag maxamed muxidiin cabdilxamiid saasu ku leeyay laakiin ibnu hishaamka sharaxa qadru nadda wuxuu yidhaha walam yujmac minhaa haada اjamca ila اbu واlaqu واlxam xamku ku daraa isago xamka uu ku daraa wuxuu yidhahdaa saddexdaasaa la arkay xamuna waa la arkuu leey xamuna waa la arkay marka waa saddexuu leeyahay ibnu hishaamku qadriga markuu sharxa waa ab iyo akh iyo xam saddexdaasaa la arkay laakiin kawaakibka shiika iskale asagu dhammaan in la arkay oo kalu ka dhigay dhammaan aada dhammaan waa iska misaaniyeen marka laga reebo fiida marka laga reebo saddex afarta ka dhaamisa abuuna akuuna xamuuna duu waxa wey wadawu maalin hanunta ku shan misaaniya laakiin ma la arkay carabtii oo isticmaalaydaa raba haduu miisaanidaye carabtii oo isticmaalayda ma la arkay waa hmm. walam yujmac lama jamcin asmaadan walam yujmac lama jamcin bilwaawi wanuuni laguma jamcin hayr اlabi wاlaq ab iyo aq un baa la arkay iyagoo lagu jamciyey sida jamcu kusaalim kuwa kaleeto carabta oo ku jamcayda maba la arag maba la arag wa kaana alqiyaasu qiyaasku wuxuu ahaa yaqtadii mid keenaya allaa yujmaca inaan la jamcin shay-un shay shaygoo minhaa asmaadan ka mida haadaljamca jamca qiyaaska carabiga marka la fiiriyo waa in aan shantan isi mid ka mida lagu keeni jamcu sababtoo ah calamna maaha wasfina calabna ma ahan wasfin maahan weliba cilad kalena ku jirta oo waxa weeyaan jamcu saalimka waxaa la rabaa kelmadda mfradka marka la jamcinaa in kelimadii xuruufteedii oo dhan la keeno ama xarafkii la xadfo wax laga bedel qaato hadda fiiri abun asluhu abawo akun asluhu akawo markii la jamcinaayey wowdii waa la xadfay wax laga soo bedel qaatan lama abuna aliska awowdi ila tan waa midda calamtu rafcihaay soo ma jeedin marka dhowrkaas cillaa iskula jirto dhowrkaas cillo ayaa iskula jirta marka waa un shaade ma ahayn in jamcu saalim lagu keeno jamcu saalimka ama calama laga waa inuu ka yimaadaa ama waa inuu sifo ka yimaado waxaan hadda soo galnay waxaa la yidhi waa inay mukabara tahay waa inay mukabara tahay asmaadan mukabara inay taha shardiya marka la icraabayo icraabkii lasoo sheegoo ah wow in lagu rafciyo yana lagu naصbiyo waxaan rabaa in wow lagu nabiyo wow in lagu rafciyo alifna l alifna lagu naصbiyo yana lagu jero ah, ilaa asmaadan saasay ahede in wow lagu rafciyo alifna lagu naصbiyo yana lagu jero shuruuddeeda waxaa ka mid aheed an takuuna mukabara waa inay mukabara noqoto wa kharaja waxaa ku baxay bishtiraadi an takuuna mukabara shardinta la shardiyo inay asmaadaanu mukabare noqoto maalow kaanad hadday noqoto musaqarata mid la taskiiriyey taasaa baxeed hadday musaqaro tahay taasaa baxday haddii la taskiiriya meesha ka baxayda haddii la taskiiriyo asmaadan wow lagu rafci maa alif lagu nasbi maa ya lagu jeri ma baabkaas noqome ee isimka mufradka oo kaley la mid noqone ah, damaa lagu rafcinaa fatxaa lagu nasbinaa kasrana waa lagu jara mar haddii la tasriiriyo ism mufrado cadihi noqonay marka shardi waxaa inay mukabara tahay wa kharaja waxaa baxay biishtiraadi an takuuna mukabara shardinta la shardiya inay noqoto mukabara maa low kaanad hadday noqoto musaqaratan mid la fa inahaa asmaadii xiina idin xiina id kaanat musaqara marka ay noqo musaqaro noqoto tucrabu waxaa la raaba biarakaati arakaat xarakaat aaahirati muuqata xarakaat muuqataa la raaba damaa lagu rafcinaa fatxaa lagu nasbinaa kasraa lagu jaraa xarakaadaa la raaba taquul waxaa leedahay haadaakanu ubayun waa abayaro wa ukayun waa walalyaro haadaa haa xarfu tambiih soo jeeso baraarug wey darsiga adaa lagu akrinaa daa waa ismu ishaara mufrad mudakara oo qariibaa lagu ishaaraa daakan hal qof oo mudakr hal shay oo mudakara daakan aada leeda kaasaa lagu ishaaraa waa madni hadda ismu ishaara waa mubhami waa madni waana mubtade maxaa dheh maxalka wixii saaraanta ku binaydo aad maxalka ka rafcineen haa xarfu tanbiih laa ismu ishaarati mubtadow mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin ubayun khabaru mubtadayn marfuuqu bilmubtadayn calaamatu rafci maxay noqotay wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhiri iiri abun markii la taskiiriyey isi mufradasiisa loo exraaba damaa lagu rafcina maaha wow in lagu rafcinay asmaaulkhamsanimadi waa ka bax wa uqayun alwaawu carfu caطfin uqayun macduufun calaa ubay wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi akhiri iiri ah markii la taskiiriyey isi mufradasiisa loo exraaba isi mufrada oo waxaa lagu icraabay waa damadaas ka muuqata damadaas ka muuqataa lagu rafcina waa ka baxday baabka asmaalkhamsada wa taquulu waxaa leedahay ra'aytu waxaan arkay ubayan aabbayarow wa ukhayan walaalyarow ra'aytu ficlu wa faacilu ubayan mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbihi fatxatun daahiratu fi iir hadda ubay markii la taskiriyey ab markii la taskiriyey ism mufraduu noqday alif laguma nasbin asmaalkhamsa alifaa lagu nasbiyaa hadda maxaa lgu nafiyey ao ao xaraka ka muuqato wauqayan alwaaw xarfu cafin uqayan macduufu calaa ubay wlmacduufu cala lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri akfir markii la taskiiriyey fatxa lagu nasbiyey sida isimka mufradkaa fatxa laga muujinayo lagu nasbiyey alif laguma nasbin asmaalqamso waa ka baxay mar haddii la taskiiriyo wa taquulu waxaad leedahay marartu waxaan soo maray biubayin aabbayarow wa ukhayin walaalyarow marartu ficlu wa faacilu biubayin alba xarfu jari mabni cala kasri la maxal lahu min اlcraab ubayin majruur bilba wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fiya hadda fiiri ad markii la tafsiiriyey maxaa lagu jeray kasro waa xaraka ka muuqata hadday ismaal khamso ahaa laheed maxaa lagu jeri lahaa ye aa lagu jeri laha marka baabkaas waa ka bax wa uqayin alwaaw xarfu caطfin uqayin macduufu calىa ubayin wاlmacduufu calى اmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratun fi akhiri ah markii la taskiiriye maxaa lagu jaray kasro xaraka daahira kasro asmaalkamso baabkeed waa ka baxay kasraa lagu jaraa shardigii ahaa mukabarana ixtiraaskiisii waa ogaanay wakharaja waxaa ku baxay biishtiraadi an takuuna inay noqoto mudaafatan mid la idaafeeyey waxaa la yidhaha asmaadan marka lagu leeyahay asmaaulkamsaa la yidhaahdaa waxaa xaalatu rafca lagu rafciyaa wow xaalatu nasbana alif xaalaةuljarna y marka lagu leeyahay waa markay idaafaysan tahay haddii aan la idaafayn oo idaafada laga daayo is mfrad caday noqonaysa damaa lagu rafcina fatxaa lagu nasbina kasraa lagu jara is mfradoo cadihay noqonaysa ee marka lagu leeyahay asmaulqams waa markay idaafaysantoo mudaafulay ka dambeey abuuka adiga aabbaha haddii laga daayo abun la yidhaah mfraday noqona cadi marka asmaaulkamse laleeyahay waa maray idaafaysan tahay abuuka abu zaydin ir waa in qof loo idaafeeya abu zaydin abuka abu camrin waa markaas ee haddii idaafada laga daayo ismufrado cadia noqonay xaraka la exraaba damaa lagu rafcina fatxa lagu nasbina kasraa lagu jela teri wakharaja waxaa ku baxay biishtiraadi an takuuna inay noqoto mudaafatan mid la idaafeeyey inay noqoto shardintii la shardiyey maa low kaanad hadday noqoto munqadicatan mid ka go'day can idaafata idaafada mid ka goday markay tahay taasa meesha ka baxday fa inahaa asmaadan xiina idin iina id xiina id kaanat munqadicatan can ilidaafa markay noqoto mid idaafada ka go'day tucrab waxaa la exraabaa bilxarakaati xarakaat xarakaat addaahirati muuqata ayda noqosheeda taqul waxaa leedahay haadaa kanu abin waa aabbi wa ra'aytu aban aabbaan arkay dhehe wa marartu biabinan soo marad lehe haadaa kanu abin haadaa kanu abin waa aabbi maxaa dhehe haa xarfu tambiih daadu waa ismu ishaara maxaa lagu ishaaraa mufrad mudakara oo qariib oo ku dhow aa lagu ishaaraa waxaa leedahay daa ismu ishaara mubtadow mabniin cala sukuuni fii maxali rafcin abun khabaru mubtadayn marfuuqu bilmubtadayn wa calaamatu rafci maxay noqotay damatu daahiratu faaqiri lannahu ismu mufrad ism mufrad ay noqona marka mar haddii idaafadii laga jaray wa taqul waxaa leedahay ra'aytu waxaan arkay adan ra'aytu ficlu wa faacilu aban mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu faaqili aban fatxa lagu nasbina mar haddii idaafadii laga jaray ism mufrad noqoto caadi وتقuل waaa leedaha marartu waxaan soo maray بأbin abe marartu فicl وفاacل بأbin alba xرف jri أbin isم majrوr بالbاء وcalaamaة jri kasرة ظاahiraة في akhirih الjاar والmajrوr متacaliq bmararti ad ku tacalujini marartu ku tacalujin وkadalika baaqi inta kale hadee waa la mid haddii ab iyo aq lagu miaaliyey intii kale waa lami ah, intii kale sidias sidaasaad ku wadi labada isina di lagu miaaliyey labada kaleeto sidaas oo xamkii iyo famkii iyo sidaasaad ku wadayda waaya duudu ayada idaafada lagama jaro iyadoo idaafa laga jara ma jirto ah, idaafa lagama jaro ayada ma jirto iyadoo idaafa laga jara duuda duuda waxaan ka hadlaynaa waa midaan oo bimacnaa saaxibkaa oo asmaal khamsada ku jirta ma jirto iyadoo idaafada laga jaray qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi walahu hadduu sugnaaday qofkii akun walaal dhaxalkiisa leh ow uktun ama gabar walaal ah oo ku hooyaha loola jeedaahe waa kalaalada iyo dhaxalkeediya laga hadlaahe walahu akun ow uktun falikulli waaxidin minhumaa asudusu kalaala laga hadla qofaa dhintay walad iyo waalid midna ma leh laakiin walaaluu leey walaalu leeya walaalkaas oo ku hooya oon ku aabba ahayn oo ku hooya oon ku aabba ahayn lix meelood meel ha iska qaato wiil iyo gabar waa isku mid walahu hadduu sugnaaday qofkii kalaalada ahaa aqun walaal ow uktun walahu alwaaw calaa xasabi maa qablahaa low allaamu xarfu jarin walhaa damiiru mutaصil mabniin calى dami fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaairu lahdu jaar majruurku waa qabar horeeye qabarkii oo soo hormaray wey mubtadihii aaway akhunta waay akhun mubtadaun marfuucu mubtadaun muakarun dhe horta gadaalaa la masheeyey muakar ugu dar mubtadaun muakar marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratu jaaqir hadda fiiri akhun ism mufrad siyaasiyaa loo caraaba maxaa dhacay ee waxaa laga jaray idaafadii ma idaafaysna mar hadduusan idaafaysna waa ism mufrada ow uktun ow xarfu caطfin uktun macduufun calىa akun wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri in yasriq haddii uu xaday faqad saraqa waxaa xaday akhun walaal walaalkaasoo lahu isaga u sugnaaday min qablu hadda ka hor xaal u ahaaday walaalkaas in yasriq intu waa xarfu shardi adaatu shardigu labay uqaybsantaa mid laba ficilay jasmidah midna waxbaba ma jasmin adaatu shardiga labaa loo qaybiya intu waxay ka mid taha kuwa labada ficil jasmiya laba ficil hadday laba ficil weydana ficil iyo jumla ba jasmin hadda fiiri ficilkii waa yasriq waa ficlu shardigii jumla noqotay jawaab shardigii maxalkay ka jasminay jumlada oo jawaab shardiga noqoto maxalkaa laga jasmiya waxay ka mid tahay toddobada jumlo maalka raabta ku leh maalka waa ka jasmisanta ah, toddobada jumlo maalka raabta kule kamid tahay maalka waa ka jasmisanta hadday jumladu jawaabu shardi u tahay adaatu shardi jaazima adaatu ah, shardi wax jasmiya markay jawaab u noqoto haddii adaatu shardi aan waxba jasmin ay jawaab u noqotana maalka raab kumale toddobadan maalka raab ku lahayn markaas ka mid noqona hadda in adaatu shardi wax jasmido wey marka ficlu shardigii waa yasriq faqad saraqa jumladaas dhammaanteeda jawaabkii ah maxalkaa laga jasminayo in yasriq in xarfu shardi jaazimin yajzimu ficlayni alawlu ficlu shardi waani jawaabuhu jazaau mabniyun calaa sukuun ilahi maxalla min alcraab yasriq ficlu shardi majzuumu bin wa calaamatu jasmi asukuunu wa faacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa hadda ya marba haddii lagu bilowda ficilka huwa iska dheh jawaab iska dheh isku dhihin weligaa wujuubi faqad sarqa alfa waaqicatu fii jawaab shardi fa'dan jumlada jawaabka noqotay gashaa waa xaalada gaareh jumlada jawaabka dhacda ay gashaa baabkeedaad ugu tegi doontaa insha allahu iyo kawaakibe amase mutamimadaadba ugu tegi intaadan kawaakibka weynba la gaarin alfa waaqicatun fii jawaab shardi qad xarfu taxqiiq mabniyu calaa sukuuni la maxalla min alcraab saraqa ficlu maadi mabniyu cala fatxi la maxalla min alcraab akun faacilu saraqa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akri maxamsheedku waa kaasa akun taas wey hadda akun idaafadii waa laga jaray soo maa mar haddii laga jaro ism mufradsiyo sida loo exraabay damaa lagu rafciyey wاljumlaةu min alficli wاlfaacili faqad saraqa jumladeedaas fii maxali jasmin bin jawaab shar intaasay jawaab shar u maxalkay ka jasminsanta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jasmin bin jawaab shar lahu allaamu xarfu jarin wlhaa damiir mutaصil mabniy calى dami fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuben maxaa yeelay jaar majruur sifa dhacay waay jaar majruurku hadduu sifa noqdo waajibaa loo xadfaa meeshu ku tacaluqa hadduu xaalo noqdana waajibaa loo xadfaa meeshu ku tacaluqa hadduu sila noqdana waajibaa loo xadfaa meeshu ku tacaluqa hadduu qabar noqdana waajibaa loo xadfaa meeshu ku tacaluqa hadduu noqdo jaanu majruurkaas meeshuu ku tacaluqaya ficlu qasam xarfu qasamkuna uu yahay ta ama wowna waajibaa loo xadfaa intaaswaa soo martay ka war intaas soo martay <laughs> intaas waa soo martay sideedii waajibka loo xadfi jiraan baa gebageba ku marayna ka sideeddii aan rabnaa inaan gebagabayno mar dhow soo nidhaano sideeddii waa iga hayda aanaa rabna mar dhow soo ma jeedin iyadoo ah. xarfu qasamka uu yahay wow iyo ta waa soo mara jaan majruur oo oo noqday mutacalaqiis uu noqday ficlu qasam xarfu qasamkuna uu yahay ta amase uu yahay wow waa soo martay soo maa hmm. isagoo sila noqday jaan majruur sila noqday waa soo martay ya halay soo marna soomaa jaar majruur sila noqday waa soo martay jaar majruur khabar noqday waa soo martay jaar majruur xaalo noqday waa soo marna sooma asagoo sifo noqday hadda dul taaganta allahu akbar eh, intaad soo marta aduu hadayic jumlo sila noqotay marka jaar majruur waxaa leedaha hadduu khabar noqdo meeshu ku tacalluqaa hadduu sifo noqdona waajibaa loo xadfaa hadduu xaalo noqdana waajibaa loo xadfa hadduu silo noqdana waajibaa loo xadfaa haddii mutacalliqu noqdo ficlu qasam xarfu qasamkuna uu yahay wow ama taana waajiba loo xadfaa shantan ma heli karta se waa kala firdane bal shantaas hay oo komit haye tartiib tartiib waxaa rabaa adoon culays dareemin inaad wada dhammaystirto wax walba low allaamu xadfu jari mabniin cala اfatxi laa maxalla la min اlcraab wlhaw damiru mutaصilu mabniin calى dami fi maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuba taqdiiruhu kaainu صifatu ah waa صifo kaainu alagu tacalujina waxaa la leeyahy walaalkaasoo lahu asaga u sugnaaday kaainu kaainu صifatu ah wa صifaة marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri min qablu min xadfu jarin mabniin calى sukuuni lah maxal min acraab qablu ظرفu زmاni iska dhe ظarفu زmاnina sawaabe min qabl qablu ظarفu زmاni mabniy calى dami في maxali jarin bmin mintaasaa lagu jaray sababta qablu loo jaray qadri maalinkaad bilowdo maalinka ku xigtaba adaaba cagta saari doona in shaء allah ah, meeshada lagu tege lagu sii sheegi ma maxaa yeelay maxaa laba kitaab looga dhig in midba meeshiisa lagu barta looga dhig oon culayska laisdul saarin saasaa looga looga dhig laba kitaab min qablu min xarfu jarin mabniin calaa sukuuni la maxalla min alam qablu darfu makaanin darfu zamaanin labadaba waa waa dhihi jiraan u malaynaa laakiin darfu zamaankaa ku leh warka ah darfu zamaanina ku fiican qablu darfu zamaanin mabniyu labada waa noqota laakiin halkan aayadda ay ku jirto waa darfu zamaan qabludu darfukaanna waa noqota darfu zamaan waa noqota laakiin aayaddan midda ku jirta waa darfu zamaan waktigan wakti ka horreeyey waa macnuhu qablu darfu zamaani mabniyin calaa damin fii maxali jarin bimin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan xaalu min akr waa jaarumajruur xaala dhacay jaarumajruur oo xaala noqday w marka labadoodan kala bedelayna lowdu waa jaarumajruur noqday sifu min qabluna waa jaarumajruur noqday xaalo marka jaar majruur waa inaad barataa meelaha uu dhaco goormaa waajib loo xadfaa kaliya baro haddaan aysan waajib ahayn dhib ma leh qaala wuxuu yidhi nebi yuusuf itunii iila imaada biaqin walaal walaalko lakum idinka idiin sugnaaday min abiikum xagga aabbihin xaal walaalku ka ahaaday qaala nebi yuusuf wuxuu yidhi itunii iila imaada oo ii keena biakin walaal ii keena walaalkaasoo lakum idinka idiin sugnaaday sarmajul sifa noqda min abiikum xagga aabbihiin xaal walaalku ka ahaaday sarmajul xaala noqday ah. qaala ficl maadin mabniin cala fatxi laa maxal lah min alacraab wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa yuusuf itunii itu ficlu mrin mabniyun calaa xadfi nuuni mabniyun calaa xadfi nuuni mar haddii ficilka ficlu amarka faacilkiisu wow hadduu yahay ama alifulisnayn ama yaal muanasulkhaadaba wax kale laguma bineeyo xadfunuuna lagu bineeyo ficlu amarka marka faacilka ku jira uu yahay waawljamaaca alifulisnayn yaal muanasulmukhaadaba saddexdaas wax kale laguma bineeyo xadfunuuna la iskaga bineeyo waxaa tiraa ituni ficlu amri mabniyu alaa xadfi nuuni mabniyu calaa xadfi nuuni wa waaljamacati damiir mutaصil mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin faacil ni anuunu lilwiqaayo mabniyu calى اkas laa maxala min araab lannahu xarfun waa xaraf nuunta ya-da ituni ya-da walyaa damiiru mutaصilu mabniyu calى sukuni fi maxali nasbin mafcuul bih waa mafcuul bihigii ficil iyo faacil iyo mafcuul bihi waa haysataa biain maxalshahidku waa halkaas hadda ain i bain alba xarfu jari mabniyu cala kasri la xaala min alraab ain ism majruur bilbaai wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri aljaru walmajruuru mutacaliqu biituni ain maxalshahidku waa halkaas ain kasraa lagu jiray isimkaas maxaa yeelay idaafadiia laga jar ma idaafaysno lakum jarmajruurka a ka sife ka sife jaar majruur sifa noqday mutacalaqa meesha ku tacaluqa waajiba loo xadfaa lakum allaamu xarfu jarin mabniin cala fatxi laa maxala min iraab wlkaafu damiiru mutasilu mabniin cala dami fii maxali jarin bilaam wlmiimu calaamati jamci dukuur aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainin kaainin sifatu ah wa sifatu majruuri majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih min abiikum ka xaale marka nakiradu sifay heshay ka xaale waxaa tiraa min abiikum min xarfi jari mabnin calaa sukuun la maxalla min acraab abi hadda tan waa asmaa amse caadiya fiiri abkiyo la idaafeeye wey min abiikum aabihim abkiyo la idaafeeye shuruudiya haysataa marka waa asmaa alkhamsa waxaa tidhahdaa abi ismu majruun bimin wa calaamatu jarihi alyaa niyaabata can kasra liannahu min alasmaa alkhamsa ma naba fii xarfin xarag waa asmaa alkhamsa abi mdaaf wlkaafu damiir mutaصil mabniin calى damir fi maxali jari mdaaf ilayh warmim calaama jamci dukuur aljaaru min abikum jaamisuurka الjاaر والmjrوuر متacalqaani bmaxduuفi وujuba تqdiirhu kاaئna kاaئna xaal min akaasa laga xalayna waa ism xaal noqday mansuub calaamat naصb فaة ظaahiraة في akri jaari majruur hadduu sifa noqdo waajibaa loo xadfaa hadduu xaalo noqdona waajibaa loo xadfaa hadduu silo noqdona waajibaa loo xadfaa hadduu khabar noqdona waajibaa loo xadfaa haddii mutacalaqiis uu noqdo ficlu qasm xarfu qasamkuna uu yahay ta ama wowna waajiba loo xadفaa intaasay kala firdhan وkرaجa waxaa ku baxay bاشhtiraaطi shardinta la shardiyey an takuuna idaafatuhaa inay noqoto idaafadu lkayriya اlmutakalim inay noqoto ah, miaalkan iman halkan noogu jira sax ina lahu waxaa u sugnaaday ay yidhahdeen ikhwatu yuusuf ayagoo u sharxaya boqorkii meligii ayagoo u sharxaa oola wiilkaa naloo soo daayo ay waxay yidhaahdeen ina lahu waxaa u sugnaaday aban ina lahu wiilkan oo banyaamiin ah waxaa u sugnaaday aban aabbe aabboo shaykan oo duq ah aabbahaasoo kabiira weyn ina lahu aban ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabniin cala fatxi lah maxal lahu min alcraab ism ay qaadataa kabarna waa qaadataa soo maaha laakiin wax badan waxaad arki jirta isimkoo horeeya kabarkuna dambeeyo maanta kabarkiyaa soo hormaray kabarkiyaa soo hormaray baquulu qowl ma gaari masaakiintaanu baquulu qowl iyo wax badana ka badboodayna baquulu qowl lama gaarin baquulu qowl lama gaarin ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib اsma wa tarfacu اkhabra mabniin cala fatxi la maxalah min acraab lahu waa kanaa jaar majruur kabar noqda waa kanaa jaar majruur kabar noqda fiiriya lahu allaamu xarfu jari mabniin cala fatxi la maxal min acraab wlha damiiru mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin mutaqadimin waa soo hormaray isimkii inadu ka soo hormaray bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainun kaainun god marka aban ismu ina muahar mansuubde waa isimkii ina gabaadaa la mariyey waa nasbisay aban ismu ina muahar waa la gadaal mariyey mansuub وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في akhره شhaykan صفة أbا وصفة المنصوب منصوب وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في akhره كبيرا صفة ثانية أb waa صفة labaad وصفة المنصوب منصوب وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في akhره marka فiiri محلشhaydku waa halkee aban abad maadaama iضاafadii laga jaray isimkaas ism mfradsiisa loo xrab xaraka lagu nasbiyo asmaaء الkhamسة la dhihma xayrasooqansu waxaa shardi inay idaafaysanta mar haddii idaafadii laga jaray fatxa lagu nasbiyey wa kharaja waxaa ku baxay bishtiraaطi an takuuna idaafatuha ligayri ya mutakalim idaafadeedu inay noqoto yaa mutakalim waxaan ahayn waa inaan yaa mutakalim loo idaafayna lg waxaa meeshaas ku baxay maa low udiifat haddii asmaadan loo idaafeeyo ilaa haadihi ilaa haadihi ya yadan yadan oo ya mutakalim yadan ya mutakalimka haddii loo idaafeeyo la dhihi ma asmaa lkhamso ism mufrada ya mutakalim loo idaafey la mid noqone hadda gulaamun waa ism mufrada ya mutakalim loo haddii loo idaafeeyo maxaa la exraabi jiray calaa maa qabla ya almutakalima lagu qadari jiray soo maha xarakana la exraabi jiray asmaalkamsana saasay noqeen haddii ya mutakalim loo idaafeeyo waa is mufrid ahoo kale oo caadi ah exraabka waa lagu qadara waxaana lagu qadara calaa maa qabla ya almutakalim ya almutakalimka xarafka ka horeeya waqaraja waxaa ku baxay biishtiraadi an takuuna idaafatuhaa idaafadeedu inay noqoto shardinta la shardiyey ligayri ya almutakalim waxaa ku baxay maalow udiifad haddii asmaadan loo idaafeeyo ilaa haadidiha iyadan fainahaa asmaada xiina idin xiina id udiifad ilaa haadihi lya marka yadan loo idaafeeyo asmaadan tucrabu waa la raabaa bixarakaatin xarakaat xarakaatkoo muqadaratin la qadara calaa maa xarafa lagu qadara qabla yaa mutakalim yaa mutakalimka hortiisa ku sugan xarafka yaa mutakalimka ka horeeya xarafkaasa lagu qadara manaca xadiida inay muuqato iraabtu manaca waxaa diiday min duhuurihaa duhuuraha inay muuqato ishtiqaalulmaxalli maxalkii xarakadu degi laheeda wuxuu ku mashquulay bixarakati lmunaasaba ya-da xaraka u munaasaboo kasra aa la saara taquul waxaad leedahay xadara abii aabbahe yaa yimi wa akhii walaalkeyna waa yimi xadara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxalla min alicraab abii faacilu xadara marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla ya ilmutakalimi manaca min duhuurihaa ishtiqaal maxalli bixarakati munaasaba waxaad tidhahdaa abi mudaaf wya mutakalimi damiiru mutaصil mabniyin calى sukuni fi maxali jarin mudaaf ilayh وaqi alwaaw xarف caطfin aqi macduufu calى abi wlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc وcalaamaةu rafcihi damatun muqadaratun calى ma qabla ya mutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqaal maxali bxarakati munasaba aqi mudaaf wya mutakalimi damiiru mutaصil mabniyin calى sukuni fi maxali jarin mudaaf ilayh marka hadda abi iyo aqi yaa mutakalima loo idaafeeyey ismufrado yaa mutakalim loo idaafey lamid ismufrada oo yaa mutakalim loo idaafey ay la mid noqdeen marka lama laguma rafcin wow laguma rafcin fiili xaraka la exraab laakiin waa lagu qadaray wa taquul waxay leedahay ixtiramtu anugu waxaan ixtiraamay abi aabbahay iyo wa aqii walaalkay alakbar iga wey ha aabbahay iyo walaalkay iga wey waa ixtiraam ixtiramtu waan ixtiraamay abi aniga aabbahay iyo wa aqii walaalkay walaalka alakbar ee iga weynin ka badan ixtiramtu ficlu wa faacilun darabtu oo kale waayo ixtaram ixtarama ahayd ficilka maadi ixtarama ixtaram ixtaramtu ixtaram ficil maadi mabniin calaa sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik wa taa damiir mutaصil mabniin calaa dami fii maxali rafcin faacil abi mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbihi fatxatu muqadaratun calaa maa qabla ya-i mutakalimi manaca min duhuuri ishtiqaal maxali bixarakati munaasaba abimudaaf wa yaaulmutakalimi damiiru muttasilu mabniin cala sukuuni fii maxali jari mudaafu ilayhi wa aqyaal waa xarfu cadfin aqi macduufun calaa abi wاlmacduufu cala lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratu calaa man qabla yaailmutakalimi manaca min duhuuri ishtaqa almaxali bxarakati اmunaasaba aqi mudaaf wa yaaulmutakalimi damiiru muttasilu mabniin cala sukuuni fii maxali jari mudaafu ilayhi alakbara sifatu a a ka sife aq waa nasbisantay mogta ka صفe الأكبر صفة وصفة المنصوب منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آخره وتقول waxay leedahay أنا aniga لاa أتكلم ku hadli ma في xaرة أبي aabhay meelu joogo iyo وأقi walaalkay الأكبر iga weyn ana aniga laa atakalamu ku hadli maa fii xatrati abi aabbahay meelu joogo iyo wa aqi walaalkay alakbar iga weyn ana damiiru rafcin munfasilu mubtadau mabniyn calaa sukuuni fi maal rafci ana maxaadhehe ana damiiru rafcin munfasilu mubtadau mabniyn calaa sukuuni fii maxali rafcin laa waxaad tiha naafiyatu mabniyn calaa sukuuni laa maxal la min alcraab atakalamu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu saaqili faacilka xaan ka dhigaynaa xamsa lagu bilowday wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana anugu hadli maaha fii xadrati waa la fahmay haddee marka ana sow ma anaan dhihin waa mutade haddee khabarana laka rabaa mutade haddaa sheegta khabara lagaa rabaa wاljumlaةu waa jumlada la atakalamu wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtade raabida la raba jumla hadday khabar noqoto wraabidu baynahuma faacilu atakalamu waa faacilka juml abar dhacday su-aal yaa ka jawaaba haye su-aal su-aal su-aal su-aal su-aal haye jumlada qabarka dhacday toddobada jumloon icraabka maxalka ku lahay miyay ka mid tahay mase toddobada maxalka icraabka ku leh haye haye kuwa icraabka maalka hawla kota oo fii maxal rafci xasa soo midaahay oo kaan aadeen kaa maskaxdiina aad hadeersoonagii nidhi waljumlatu min alficli walfaacili he jumlada oo khabarka noqo dhacday waxay kamid taha todobada jumlo maarka iraabka ku leh maxarkeedana waa la raaciya ma la fahme toddobada jumlo maxarka iraabka kulehay kamid taha jumlo kabar noqotay tanaa kamida ah, lata kalam soo ma jeedin maxarka waa ka rafkisan tahay lawaaba kabare waaba kabare fii maxali rafcin aad leeda في xaطرة في xرف jr مبني على السكون لا محل له من الإعراب xaطرة اسم مجrور بفي وعلاaمة jr كسرة ظاaهرة في آخره الjر والمجrور متacلق بأتكلم تacaلجeed xaطرة مضاaف أbي مضاaف إليه مبني على السكون في محل jr ama se dheere xaطرة مضاaف أbي ضمير meeشhaan iska fiirso xaطرة مضاaف أbي مضاaف إليه majruurun wacalaamatu jari kasratun muqadaratun calaa maa qabla ya ilmutakalim manaca min duura ishtaqa maxali bixarakati munaasaba sii wad haddee abimudaa weliyaa damiru mutasilu mabniin calaa sukuuni fii maxali jari mudaaf ilayh وأkي alwaaw xarف caطin أkي macduuف calى abi wاlmacduufu calى اmajruur majruur وcalaamaةu jri kasraة mqadaraة calى maa qabla ya mutakalimi manaca min ظuhuurihaa اshtiqاal maxali bxarakaةi munasaba أkي mdaaf وya mutakalim mdaaf ilayh mabniy calى sukuni fi maxali jri albari aka ka sife waa fiicanna albari صifaةu akin ak ka sife صifaةu ak alakbari صifaةu ak وصifaة اmajruuri majruur وcalaamaةu jarihi kasraة ظaahiraة في akhiri hadda maxalushaadku waxay tahay ab iyo ak markii yaalmutakalim loo idaafeeyey waxaa lagu rafcinaa damo waxaa lagu nasbinaa fatxo waxaa lagu jeraa kasro kasraa lagu jeraa laakiin waa lagu qadaraa waa lagu qadaraa waay wa qaala الlahu taعaalى ilah wuxuu yidhi wa qaala الlahu taعalى ilah wuxuu yidhi ina haadaa kanu aki waa walaalkay ina haadaa kanu aki waa walaalkay ina haadaa u fiirsa hadde haadu waa xarfu tanbiih daadu waa ismu ishaara waa mabni waana isimkii inada marka lafdiga waa laga binaynaa maqalkaa laga nasbina waxaa tidhaa ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib ismu wa tarfacu khabara mabniyu cala alfatxi laa maxala min alcraab ha xarfu tanbiih daa ismu ishaara mabniyun cala sukuni fii maxali nasbin ismu ina akii khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calىa maa qabla ya mutakalimi manaca min duhuurihaa ishtiqaal maxali bxarakati munaasaba akii mudaaf waya mutakalimi damiiru mutaصil mabniyin calى sukuni fi maxali jari mudaaf ilay ana aniga yuusufu yuusufaan ahay yidhi wahaadaa kanuna akii waa walaalkay ana damiiru rafcin munfasilu mubtadau mabniyun calaa sukuuni fii macna rafcin ana damiiru rafcin munfasilu mubtadau mabniyun calaa sukuunin fii macna rafcin yuusufu khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih wa haada akhi wa haada alwaawu xarfu catin haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara mubtadau mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin محل رفع أخي خبر المبتد مرفوع بالمبتد وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المنصبة أخي مضاف ويا المتكلم ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل معذوفة وحتى والجملة من المبتدا وخبره معذوفة على الجملة التي قبلها تي ورانا بل شيئين سمينا اسك دينيها maxaa yeele jumlooyin warkoodu waa badan yahay faalquuhu uu yidhi nabi yuusuf faalquu tuura ku qamiiska calaa weji abi aabbahay wejigiisa ku tuuru yidhi faalquu tuura ah, faalquu tuura ku qamiiska calaa weji abi aabbahay wejigiisa ku tuura alquu waa amar tuura waa amar wow faacilkuna waa wow jamaaca wax kale laguma binay karo amarka mar haddii aacilku noqdo waawljamaaca ama alifulinain ama yaa muanafmukadaba ficilka amran maxaa markaas ugu binaya xadfu nuun faalqu alfaaw calaa xasabi maa qablahaa alqu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni waxaa tidhaha mabniyun calaa xadfi nuuni laa maxala min alraab wa waawljamaacati damiiru mutaصil mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil wlhaa damiiru mutaصil mabniyun calى dami fii maxali nasbin mafcuulu bihi haadaas waa mafcuulu bihigii calىa xarfu jarin mabniyn calى sukun la maxal min اraab weji ismu majruur bcalaa calaadaa lagu hoos dhig ismu majruur bcalaa wa calaamatu jari kasratu ظaahiraة fi akiri maxalshaadki waa kana weji mudaaf abi mudaaf iley majruur wa calaamat jari kasratu muqadaratu calaa maa qabla ya mutakalim manaca min dura ishtaha maxali bixarakati munaasaba abi haddana mudaaf wayaa mutakalim damiir mutaصil mabniin cala sukuni fi maxali jari mudaaf ilayhi kale ahaa wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وsلام وbaaraka calى nabiyina mحamed